mawduucun lidalaalati calaa zamaan waa ism loo dejiyey zaman inuu tuso asalka sidaasaa loo dejiyey waa ismun mawduucun lidalaalati cala zamaan waa isim loo dejiyey inuu zaman tuso kadibaa macnahan shardiga dhexda laga gelshay mataa waa zaman wa mihaalu mataa mataa mihaalkeedii qowluka waa hadalkaa tidhaahdoo kale mataa taltafid markii aad milicsato ama aad fiirido ilaa waajibika waajibkaaga ilaahay ku saaray tanal waxaad gaaraydaa ridaa rabbika rabbiga raalli ahaanshadiisa daad milicsato ama aad fiirido waajibka alla ku saaray oo aad gudato waxaad gaaraydaa ridaha rabbiga maxalshaahidku wuxuu yahay taltafid oo laba ficil jasmiday waxaan rabaa mataa oo laba ficil jasmiday ficilkii koowaad waa taltafid ficilkii labaadna waa tanal laba ficila jasmiday mataa ismu shardin jaasimin yegsimu ficlayni alawalu ficlu shardin wahaanii jawaabuhu wa jazaa'uhu mabniyu cala sukuuni fii maxali nasbin cala darfiyati zamaniya wa darfun mutacalliqun bitaltafit waa ismu shardi laba ficilay jasmineen midka hore waa ficlu shardi waa taltafit midka labaad waa jawaabu shardi waa tamal mataada laftirkeeduna waa darfu zamaan oo mabni ah maxalkaa laga nasbina waxayna ku tacalluqee ficlu shardiga mataa ismu shardin jaasimin yejzimu ficlayni alawalu ficlu shardin wahaani jawaabuhu wa jazaa'uhu mabniyun cala sukuuni fii maxalli nasbin cala darfiyati zamaniya wa darfun mutacalliqun bitaltafid taltafid ficlu shardin majzuumun bimataa wa calaamatu jasmihi asukuunu wa faaciluhu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ilaa waajibika ilaa xarfu jarin mabniyun calىa sukuuni laa maxala lahu min alicraab waajibi ismun majruuru biilaa wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fii akhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani bitaltafid waajibi mudaaf wاlkaafu mabniyun cala alfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayhi tanal jawaab shardi majzuumun bimataa wa calaamatu jasmihi asukuunu wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ridaa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun muqadaratun cala alalifi manac min duhuri atacadur ridaa mudaaf rabbi mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fii aakhirihi rabbi mudaaf olkaafu damiiru mutasilu mabniyu calى اlfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayhi maxalshaahidku wa isimkaas mataa ah laba ficil ayuu jasmiyey midkii koowaad waa ficlu shardi waa taltafid midka labaadna waa tanal oo waa jawaabu shardigii tanal waxaad gaaraydaa ridaa rabbika aan ku celinno tanal jawaabu shardi majzuumun bimataa wa calaamatu jasmihi asukuunu wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ridaa mafculu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuurihaa atacadur ridaa mudaaf rabbi mudaaf ile majruur wa calaamatu jari kasraة ظaahiraة fii akhirihi rabbi mudaaf wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyu calى اlfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayhi wa qowlu shaaciri waa mihaal kale iyo shaacirkii qowlkiisii ou yidhi ana bnu jalaa ana aniga ibnu jalaa ninkii jala la dhihi jiray wiilkiisiiyaan ahay wadallaa'u hanaaya taagaga meelaha sare kii koridda badnaa wiilkiisii ayaan ahay mataa acil cimaamata cimaamadda markaan dhigo oo aan dejiyo tacrifuunii waad igara doontaan ana aniga ibnu jalaa ina jalaan ahay oo ninkii jalaal la dhihi jiray wiilkiisii ayaan ahay wadallaacu hanaayaa meelaha taagaga ah ama meelaha sare midkii koridda badnaa meelaha laga cabsado taaga ah oo markaad korto cadowgu ku arkaa midkii kori jiroon isagu cabsan jirin kiiyaa idhalayoo wiilkiisa ahay mataa adci lcimaama mataa waktigii adac ay ahayd asalkeedu adacilcimaamata cimaamata marka aan dhigoon madaxayga ka wareejiyo tacrifuuni markaasaad igara doontaan ana damiiru rafcin munfasilu mubtadaun mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin ibnu khabaru mubtaday marfuucu bilmubtaday wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirihi ibnu mudaaf jalaa mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasratu muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha atacadur wa dallaacu alwaawu xarfa catin dallaacu macduuf calaa jala waalmacduufu cala almajruuri wadallaaci aan len wadallaaci alwaawu xarfu caطfin dallaaci macduufu calىa jala wاlmacduufu calى اlmajruuri majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fii aakhirihi dallaaci mudaaf ahanaayaa mudaaf ilay majruur wa calaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى اlأlifi manac min duhuri atacadur macalshaydku waa halkan mataa ismu shardin jaazimin yejzimu ficlayni alawalu ficlu shardin waثani jawaabuhu wa jazaauhu mabniyu calى sukuuni fii maxali naصbin calى darfiyati zamaniyati wa darfu mutacaliqu badac adac ficlu shardi majzuumu bimataa wa calaamatu jasmihi asukuunu wa xurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa'i saakiniin wa faacilu damiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana alcimaamata mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fii aakhirihi tacrifuu jawaabu shardin majzuumun bimataa wa calaamatu jasmihi xadfu nuuni waa afcaal hams wa calaamatu jasmi xadfu nuun liannahu min alafcaali hams maa naaba fiihi xadfun can sukuun wa waawljamaacati damiiru mutasilu mabniyu cala sukuuni fii maxali rafcin faacil ni anuunu lilwiqaaya wlyaau damiiru mutaصil mabniyun cala sukuni fii maxa nas mafcuulu bih maclshaahidku waxay tahay mataa oo laba ficil jasmiday adac iyo tacrifuu fiidka horeeto waa ficil aan waxba la xiriirsan oo saxiilaakhira sukuuna lagu jasmiyey kan dambena waa afcaalkhamsa xadfunuun ayaa lagu jasmiyey wa miaalu ayaana ayaana miaalkeedii qowluka waa hadalkaaga aad tidhaahdo ayaana waqtigii talqani aad ila kulanto ukrimka waa ku karaamayna ayaana waxay ka mid tahay asmaada labada ficil jasmida oo laysku waafaqsan yahay isimnimadooda waana darfu zamaan sidii mataa ay u ahayd darfu zamaan ayaanaduna waa darfu zamaan laba ficilay jasmidaa laba ficil midka hore waa ficlu shardi kan labaadna waa jawaabu shardi hadda miaalkan ayaana talqanii ukrimka talqa waa ficlu shardigii waa la jasmiyey ficil muctalulaakhira ayuu ahaa calaamad jasmihiisu waa xadfu xarfilcila oo alifta ah ukrimna waa ficil saxiixulaakhira oo waxba la xidhiirsan calaamad jasmihiisu waa sukuunka marka laba ficila jasmina ayaana ayaana waqtigii talqani aad ila kulanto ukrimka waa ku karaamaynaa ayaana ismu shardin jaazimin yejzimu ficlayni alawal ficlu shardin wahaani jawaabuhu wa jazaa'uhu mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin cala darfiyati zamaniya wa darfun mutacalliqun bitalqa talqa ficlu shardin majzuumun biayaana wa calaamatu jasmihi xadfu carfi اlcilati wahiya alifu alfatxatu qablahaa daliilu calayha lianna alfatxata uqtulalifi wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ni annuunu lilwiqaaya walyaau damiirun muttasilun mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi ukrim jawaabu shardi majzuumun biyaana وcلاaمaة جسم السكون وفاaعلهu ضميir مsتطل وuجوبa تقديرهu أنا فiعل مdaaرc مس lgu bilowday kaafta وlkaafu ضميir متصل مبنiيd عaلى الفتح في محل نصب مفعuل bه maxalu shaahidku wuxuu yahay ayaana oo laba ficil jasmiday midkii hore waa talqa calaamu jasmihiisu waa xadfu xarfilcila maxaa yeelay waa ficil muctal aakhira ukribna waa jawaabu shardigii inuu jasmisan yahay calaamadda lagu garana waa sukuun maxaa yeele waa ficil saxiixulaakira iyo wa qowlu shaacir shaacirkii qowlkiis oo uu yidhi fa ayaana maa waqtigii tacdil ay leexato bihi ay fiihi waqtigaas dhexdiisa arriixu dabayshu tanzili way degaydaa sabeentaasu sabeenuu ka sheekaynaya idinacjatu lgaraa sabeentii oo wejiga caddeen kaanad biqafratin dhul cidlaa markay joogto fayaana maa tacdil waqtigii ay la leexato bihi waqtiga arriixu dabayshu tanzili way degaysaa fayaana fayaana fayaana alfaau waaqicatun fii jawaabi shard iska leeda oo idaa'a ah, ka horreeyey idaadaasay jawaabkeedii dhacday fadu alfaa waaqicatun fii jawaab shard waxaa kaloo la yidhahda alfau raabidatun liljawaab aad laydhaha ayaana ismu shardin jaazimin yejzimu ficlayni alawalu ficlu shardi waani jawaabuhu wajazaa'uhu mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin cala darfiyati zamaniya wa darfun mutacalliqun bitacdil maa zaa'ida iska leeda maadaas waa zaaidda maadaas waa zaa'idda asmaau shardiga iyo xurufu shardiga labadaba way gashaa gobol ka waa gashaa gobol ma gasho gobolna waa jaais inay gashana waa dhacdaa inaysan gelinna waa dhacdaa markay zaa'ida iska leeda zaa'idatu mabniina calaa sukun laa maxala min acraab tacdil ficlu shardi majzuumun biyaana wa jasmi asukuunu bihi albaaw xarfu jarin walhaau damiirun muttasilun mabniin cala alkasri fii maxali jarin aljaaru wاlmajhuur mutacaliqaani bitacdil الريح فاعل تعدل فاعل فاكاس مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره تنزل جواب شرط مجزوم بأيان وعلامة جسم السكون وحرك بالكسرة لضرورة الشعر أولادا وحرك بالكسرة لضرورة الشعر قبل قدرتيس اه لو صاري كسرة تنزل وي مع الشهادك waxay tahay ayaana oo jasmiday laba ficil midka hore waa tacdil calaamad jasmihiisuna waa sukuun midka labaadna waa tanzil calaamad jasmihiisuna waa sukuun laakiin waxaa loo xarakeeyey lidaruurati shicri wa mihaalu aynamaa aynamaa mihaalkeedii ayaana marka waa iyo waxaan soo sheegnay ayada datu zamaana loo deji oo waxaan nidhi ayaana waa ismu mawduucu lidalaalati cala zamaan waa smu mawduucu lidalaalati cala azamaan sidii mataaba aan u soo niri waa ismun mawduucu lidalaalati cala azamaan labadaas markay zaman ay tusaayeen ka soo soco waa miaalu aynama aynama way ka duwan tahay labadii ka horreyday ayadu waa ismun mawduucun lidalaalati cala almakaan makaana loo deji waa ismun mawduucun lidalaalati cala almakaan eyna iyada makaan inay tustaa loo dejiyo waa s waa ismun mawduucun lidalaalati cala almakaan waa ism loo dejiyey makaan inuu tuso wa mihaalu aynamaa aynamaa mihaalkeedii qowluka waa qowlkaaga aad tidhaahdo aynamaa meel alla meeshii tatawajah aad u jihaysato talqa waxaad la kulmaydaa sadiiqan saaxiib aynamaa meel alla meeshii tatawajah aad u jihaysatood aado talqa waxaad la kulmaydaa sadiiqan aynamaa ayna ismu shardi ayna keligeed waa ismu shardigu maadu waa zaa'idadii oo hadda ayaana la socotay oo kale ayaana tii la socoto oo kale wey marka ayna ismu shardin jaazimin yejzimu ficlayni alawalu ficlu shardin waani jawaabu wajazaa'uhu mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin cala darfiyati almakaaniya adleeda cala darfiyati almakaaniya labadii hore maxaan dhahaynay cala darfiyati azamaaniya sidaasaan dhahayn wa darfun mutacalliqun bitatawajah aad leeda maadana zaa'idatun mabniyun cala sukuuni laa maxala min alraab تتوجه فعل شرط مجزوم بأين وعلامة جسم السكون وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت talqa jawaabu shardin majzuumun biayna wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wa hiya alalifu alfatxatu qablahaa daliilu calayha lianna alfatxata uqtu lalifi wa faacilu damiru mustatin wujuuban taqdiiruhu anta sadiiqan mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasfi fatxatu daahiratun fii aakhirih maclushaadku waa maxay ayne oo laba ficil jasmiday ficlu shardigii waa tatawajah calaam jasmihiisu waa sukuun maxaa yeele waa ficil saxiixulaakir ah jawaab shardigina waa talqa talqa inuu jasmisan yahay calaamadiisu waa maxay xadfu xarfi اlcila maxaa dhacay waa ficil muctalulaakir ah iyo wa qowluhu tacaala aynamaa meel alla meeshii yuwajih uu u jeedo yuwajih haada horaa reeban oo sukuunsan haada dambena waa mafcuul bihigi ficilka waa damiirka aynamaa meel alla meeshii wajihku uu u jiheeyo laa ya'ti kala imaama bikhayrin ayna ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardin waani jawaabu wajazaau mabniyin cala alfatxi fii maxali nasbin cala darfiyati makaaniya wa darfun mutacalliqun biwajih maa qur-aanka maxaa nidhi lama yidhaah zaa'id maxaan leenahay sila maa sha allah maasilatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala laha min alicraab yuwajih ficlu shardi majzuumun biayna wa calaamatu jasmihi asukuun wa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yaxuud huwa iska dhe huwa iska dhe qur-aankii ka horeeyey u laabana haada la socota walhaa damiiru mutasilun mabniyun calaa damir fii maxali nasb mafcuulu bihi laa naafiyatu iska dhe mabniyun calaa sukuuni laa maxala laha min alicraab yati ficlu shardi majzuumun biayna wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wa hiya yaa-u alkasratu qablaha daliilu calayha lianna alkasrata uqtulyaa wafaacilu damiru mustatiru jawaasa taqdir huwa bkhayrin albaa xarfu jarin khayrin ismu majruuru bilba wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fii akhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani biyati macalfaadku waa maxay ayna oo laba ficil jasmiday kii koobaad waa yuwajih calaamu jasmihiisu waa sukuun maxaa yeelay waa ficil saxulaakhira kan labaadna waa ya'ti calaamu jasmihiisu waa maxay xadfu xarfilcilla maxaa yeelay waa ficil muctalulaakhir ah waa qowluhu iyo ilaahay qowlkiisa wey mihaalkii aynamaa meel alla meeshii takuunu aad ku sugnaataan yudrikkum waa meel alla meeshaad joogtaan mowdku waa inukugu imaan aynamaa meel alla meeshii yud aynamaa meel alla meeshii takuunu aad ku sugnaataan yudrikkumulmowtu yudrik kaafka hore uu ficilku ku egiya kumtuna waa mafcuulu bihigii yudrikkum waxaynin haleelaya almowtu ayna ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alwalu ficlu shardin waani jawaabu wajazau mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin cala darfiyati almakaaniya وظرف متacلق بتkun maصلة مبنiي عalى سkون لا محل من اعراab تkun waa فعل شhardigii waa فعل خمس تkun فعل شharد مجزوم بأyna وعلاaمة جزمihi xadف النuن لأنه من أفعال خمسة وwaaw الجaماعaةi waxaa tiha وhuوa متصرف فعلkan تkun وhiy متصرفة min kaana ناaqصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر وwaaw الجaماعaةi اسم تkun ilaa booskii faacilku jooga isimka kaana booskii faacilku jooga marka waxaa leedahay wawaawuljamaacati ismu takuun mabniyun calى sukuuni fii maxali rafcin maxalka ka rafci yudrig jawaabu shardi majzuumu bayna wacalaamatu jasmi asukuunu wاlkaafu damiiru mutaصil mabniyu calى dami fii maxali naصb mafcuul bihi muqadam mafcuul bihi muqadam wlmiimu calaamad jamci dukuur almowtu ismu waxaa tidhaha almowtu faacil yudrig marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi aakhiri maxalfaahidku waa ayna oo laba ficil jasmiday kii koobaad waa takuunu wa afcaalu lkhamsa calaamatu jasmaha lagu garanaa waa xadfu nuun yudrig kii labaad waa jawaabu shardi yudrig weeye calaamajasmihiisu waa sukuun aynamaa takuunu yudrikkum اlmowtu ayna ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayni alwalu ficlu shardin wahaani jawaabuhu wa jazaa'uhu mabniyun cala alfatxi fii maxal nasbin cala darfiyati اlmakaaniya aaway khabarkii takuunu waa aynada laftirkeeda aynadaan hor martay laftirkeeda wey abarkii aynadaas laftirkeeda aa laga dhigaa laleeyahay waa khabarkii oo mutaqadim ah weeye aynada laftirkeeda aan ka dhigaynaa khabarkii oo mutaqadima oo hor maray ayaan ka dhigaynaa soo ma jeedin marka khabarkii aawey haddaad tidhaahdo waxaa lagu leeyay aynada wey marka waa caddaatiso ma ahan waayo wa xayumaa xayumaa iyadu xay aheed xayumaa waxaa tidhaa waa ismun mawduucun lidalaalati cala almakaan xayu waa maxay waa ismun mawduucun lidalaalati cala almakaan waa ism loo dejiyey makaan inuu tuso sida eyna makaan ay u tusto xayfuna makaanay tustaan waa ism loo dejiyey makaan inuu tuso wa mihaalu xayumaa qowlu shaacir weeye xayumaa meel alla meeshii tastaqim aad toosnaato yuqadir laka allaahu allah wuxuu kuu qadarayaa najaaxan guul fii kaabiri اlasmaani zamanyaalka soo socda zamanyaalka soo socduu kuu qadaraya inaad guulaysato xayumaa xayumaa ismu shardin jaasimin yejsimu ficlayn alawal ficlu shardin waani jawaabu wajazaahu mabniyun cala dami xayu aad leedahay intaas weeye mabniyun cala dami fii maxali nasbin cala darfiyati اlmakaaniya xayumaa xayu maa waxaa leedahay ismu shardin xayu kaligaa leeda weliba xayu ismu shardin jaazimun yegzimu ficlayni alawalu ficlu shardin waani jawaabgu jazaau mabniyun cala dami fii maxali nasbin ala darfiyati lmakaaniya cala darfiyati اlmakaaniya maa maada waxaa leedahay ma zaa'idaة mabniy calى sukuun laa maxalo min acraab darafkana waxaad ku tacalujinaya tastaqim tastaqim ficlu shardi majzuumu bxayثu wa calaamaةu jasmi الsukuun wa faacilu damiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta yuqadir jawaab shardi majzuumu bxayثu wa calaamaةu jasmi الsukuun laka allaamu xarfu jarin wاlkaafu damiiru mutaصil mabniy calى اfatxi fii maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani biyuqadir allaahu faacilu yuqadir marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiraة fii aakhirih najaaxan mafcuul bihi mansuuq wa calaamatu naصbi farxaة daahiraة fii aakhirihi fii qaabiri fii xarfi jarin qaabiri ismu majruur bfii wa calaamatu jarhi kasraة daahiraة fii aakhirih الjاaر والmجrور متacalqاn بيqdr اabr مضاaف الsmاn مضاaف لي mجrوuر وcلاaمة jr ksرة ظاahiرة في آkr مaلشhaahidku waa maحay مaxaلشhaahidku waa xayثu laba فicل jasmiday mid ka koobaad waa تstaqim midka labaadna يuqadir labadoodaba calaamad jasmiisu waa sukuun maxaa yeelay labaduba waa صaxiixuاlaakir miثaalu kayfa ma kayfa ma miثaalkeedii qawluka waa qawlka aad ku hadasho kayfa maa takunil ummatu kayfa maa si alla sidii ummatu ummadu ay ahaato yakunilwulaatu madaxdooda ha noqoto ummadu siday noqoto sidaas ayay madaxdooduna noqotaa hadday ummaddu toosnaato dad ilaahay ka baqda ay noqoto madax aadiliinoo wanaagsan alla talada ugu dhiibaa hadday aalimiin noqdaanna wakadalika nuwalli bacda aalimiina hmm. bacda aalimiinta gobolkoodan gobolka kale madax uga dhignaa ilaay ah, adigio waxa weeyaan shacabkii u badan yahay fusaqa dad aalimiin ah waxa weeyaan shirki bidco dhiig muslin waxa weyan fisqi zino qamro iyo qaadcunid shacabku u badan yahay madax caadiloo cumar oo kale cumar oo kaleeto cumar yuu xukumay abu hurayra oo kale iyo cabdullahi bin cumar u xukumay adiga mata abu hurayra oo kale magaalada cumar oo kale aan raba ilaahay waa cadliye ah, alla waa cadliye ma ogta marka annagu ma nahay abu hurayre iyo cumar oo cabdullahi bn cumar oo kale maya soo maaha khalaas wey madaxdeenun cumar oo kale ha ka sugi hmm. ummadu siday noqoto a ah, ilaahay madax uga dhiga sidaba camalkii ummadoo la soo suureeyey wey madaxda a ah, madaxda madaxda dhir marka aduu ishagaaji soo ma jeed aduu ishagaaji markaad ishagaajido cala dul madaxdu waa isbedeli mid fiican alla keeni alla kugu salimi haddaadan daalim ahayn daalim kugu salidin marka haddaad murugo ka qabto madaxda dibaa la isugu laabtaa kale qofkaagi waa haysataa ee ku qanaa waxaad tidhahdaa alla waa haystaa qofku inuu maogta cadaalad sameeyaa la raba midaa u yimid markaasuu wuxuu yidhi shiikh islaanaan saddex dalqa ku marka marka wax ma ii hareen markaasuu maya saddexay kaaga furanta markaasuu warqad la soo baxay uu yidhi warqaddan fiirshe xadiid saxiix muslimkaa ku qoran ah, kaana dalaaqu calaa cahdi rasuuli sala allahu alay wasalam wa abi bakrin wa sanatayn min khilaafati cumar kaana dalaaqu alaai waaxid ka waran adiga waxaan fadwoonaye <laughs> markaasuu yidhi xadiiskan sii war markaasuu yidhi qaala cumaru ina annaasa qad istacjaluu fii amrin lahu fiihi anaad waxa ku sugan dadkii waxay noqdeen degdeg degdadaaye marka saddex hadday ku dhawaaqeen saddexaa lagu xugmina markaas uu yidhi wadaadkii hay adu bal xaalkaaga iga warran weligaa waxma furto suu yidhi hao aan yaman joogay saddexaan ku furan mid haye kadibna haa markaan yurubtaan joogay midaan saddex ku furan haye kadibna saakan mid baan saddex ku fura markaasuu yidhi aduu kuwii cumar xugmiyey maatoo saddexda ku xugmiyey adugu baa laisxugmiyey cadaaladna sameeye mase kuwii abubakar iyo nabigu ay halka dhaqan ka soo qaadaayo markaasuu ilaa idan ka baqo kuwii cumaraan saddexdii lagu xugmi jira <laughs> kuwii cumar saddexdooda hal saddex uga soo qaadi jiraan ahay illa qofku inuu isxugmiyaan la raba cadaalad noqo khalaas cumaraan anaguna matelaynaa buuyii saddex ay kaaga furantay horta qaaji waana kaa xaaraan marka moogta qof horta aduu yaa tahay waa inaad isbarabtaa man anta marka qof inu isyaqaana waa fiicanta waayahay masaladan kalini dalaaq maahay naxwan ila ku jirnay jawaasibtiaan maraynay miaalu kayfa maa qawluka ee meeshaana ah miaalkaana nala tegey kayfa maa si alla sida takunil ummatu ummadu ay noqoto iyo kunil wulaato madaxdaa noqota u fiirso kayfa maa ma qabaan basriintu inay laba ficil jasmido kayfa madhabka qaba kayfa ma a laba ficil jasmida waa madhabka kuufiga ah, madhabka kuufiyiinta wuxuu qabaa laba ficil waa jasmidaa kayfa ma ee basriyiinta oo naxwoolaydu u badan yihiin ma qabaan iyagu marka madhabkii kuufiyiinta inuu halkan ku socdo shiiku aa muuqata dhowr goorna waa soo aragnay inuu madhabkaas ku socdo kayfa maa waxaad tiraa ismu shardin kayfa maa ah, ayada kayfa xaal loo dejiyo horta kayfa maa waa ismun mawduucun lidalaalati cala istifhaami alxaali waa ism loo dejiyey in qofka qofka lagu weydiiyo xaalkiisu sida uu yahay ah, xaaladiisu bal siday tahay waa ismun mawduucun lidalaalati calى istifhaami اlxaali xaaladda in laga fahamsiin dalbo war bal xaalkaaga iiga waran xaalkaagu suu yahay waa ism loo dejiye kayfa maa ismu shardin jaazimu yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardin waani jawaabu wajazaahu mabniyun mabniyun cala alfatxi fii maxalli nasbin khabaru takun mutaqadim waa khabarkii takunta oo soo hormaray abarkiioo soo hormaray wy abarkiioo soo hormaray wy kayfa ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayn alwal ficlu shardin waani jawaabu wajazaau mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin khabaru takun mutaqadim maa zaa'idatu mabniyun cala sukun laa maxala min acraab takun ficlu shardi majzuumun bikayf wa calaamatu jasmihi asukunu waxurika bilkasrati takhalusan min iltiqaai saakinayn alummatu ismu waxaa tidhahdaa wahiya mutasarifatu min kaana naaqisati latii tarfacu اlisma wa tansibu khabara alummatu ismu takun marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akiri yakun jawaab shardi majzuumun bikayfa wacalaamatu jasmi asukuun waxurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa'i saakinayn alwulaatu waxaa tira faaclu yakun oo yakun maa faacil qaadata haaho yakuntu maanta waa taamo awal naaqisay ahay jirin kuwii hore ficil caadiya waa waxay marmaray kaanadu kaana taama iyo kaana naaqisaa jirta kaanada taamaha waa ficil ficilna faacilu qaata ficil caadiya wey faacilay qaadane marka hadda yakuntan dambaa ah kaana taama waa dhammaystiranta marka alwlaatu dhihmeeda ismu yakun ee waxaa leedahay faacil yakun marfuuc wa calaamatu rafci dhamatu daahiratun fii aqiib maclushahidku waa maxay waa kayfa oo laba ficil jasmiday aw ficilkii koobaad takun calaam jasmihiisa waa sukuun takuni waxaa loo leeya loo kasrayn iltiqaau saakinayn jawaab shardiga awey yakun calaam jasmihiisa waa maxay sukuun maxaa loo xarakeeyey yakuni loo leeyahy takhalusan min iltiqaai saakinayn wa kayfa maa si alla sidii takun ay noqoto niyatuka niyadaadu yakun hawaabullaahi laka abaalmarinta ilaahay uu ku abaalmarinaa sidaasay noqonayda inama alacmalu binniya wa kayfa maa si alla sidii takun niyatuka niyadaadu ay noqoto yakun hawaabullah hawaabka alle sidaasuu noqonaa salaada soox markii laadimada masaajidka soo gasho laba ragcaad tukato haddaad u niyeysatay taxiyatulmasjid taxiyatulmasjida alla kaa abaalmari ragcatayulfajri haddaad u niyeysatayna ragcatayulfajri alla kaa abaalmari aradkii haddaad u niyeysatana faradkii alla ka abaalmarin kayfa maa takun niyatuka yakun hawaabullahi calayka inama alacmaal biniyaadaha wa kayfa ma alwawd calaa xasabi maa qablahaa kayfa ismu shardin jaazim yajzimu ficlayni alwl ficlu shardi waani jawaab wajaza mabniyun cala fatxi fiihi maxa nasbin khabaru takun mutaqadim takun ficlu shardi majzuumun bikayfa wacalaamatu jasm asukuun wahuwa mutasarifu min kana naaqisati latii tarfacu ismu tansib اkhabr niyatu ismu takun marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratun fii akhirihi niyatu mudaafu alkaafu damiir mutaصil mabniyun cala اfatxi fii maxali jari mudaaf ilayh khabarkii takun aad soo qaadato waa kayfada yakun jawaab shardi majsuumun bikayfa wacalaamatu jasmi asukuun hawaab اllah hawaab waxaa tiraa horta yakun wahuwa mutasarifu min kaana naaqisati latii tarfacu ism watansibu khabara hawaabu ismu yakun marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu lfaqri hawaabu mudaaf allahi mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi akri laka allahum xarfu jari walkaafu damiiru mutasilu mabniin cala alfatxi fii maxali jar aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiru kaa'ina yakun hawaabullaahi kaa'ina laka yakun hawaabullaahi kaainan laka kaainan marka jaar majruurkaasu khabaru noqday khabar ayuu noqday aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainan lakaasaa yakun khabarkeedii macalshaadku waa maxay kayfa ma u laba ficil jasmiday kii koobaad aaweyn takun calam jasmiisu waa maxay waa sukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey waa ficil saxluaakhira jawaab shardigina aawe yakun calam jasmiisu waa maxay sukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey waa ficil sax اlaakhira wallahu subxaana wa tacala aclam sala اllah wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed